بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات أفرتن إيا الشن إلى آيات اللحدن إيا كو سورة يونس darsigii hore wa minhum waxaa ka mid a man yanduru ilayka kuwa kusoo eegi afa anta adiga miyaa tahdii hanuunin kara alcumya kuwa indhahala walow kaanuu haddaa hata yihiin laa yubsiruuna kuwaan waxba arkaynin in allaha laa yadlimu nnaas alla dadka ma dulmiyo shay-an shayna kama dulmiyo walaakina annaasa dadka anfusahum naftooda yadilmuun allah wuxuu leeyahay wa yowma maalin yaxshuruhum alla uu shirinayo kaan lam yalbasuu waaba sidii iyagoon ku nagaanin ilaa saacatan saacado mina nahari maalinta kamida mooyaane yatacaarafuuna baynahum dhexdooda way isgaranayaan waalidka iyo waladka iyo siday isu yaqiineen bay isu garanayaan qad khasira aladiina kadabuu kuwii beeniyey way khasaareen biliqaa'i rabbihim rabbigood la beeniyey wamaa kaanuu muhtadiina ma ahayn kuwa hanuunsan allah subxaana watacaala maalintuu soo shirinayo ee uu dadka isu keeno waxay uga dhigan tahay hal saac oo maalina iyagoo nagaanin yarida siday ula yar tahay aayado badan baana sidaa jira inuu waktigu la yar yahay way isgaranayaan baa layidhi wiilka iyo waalidkii qaraabadii kulli way isgaranayaan waa intaan weli naarta la tegin markay xaaladu adkaato isgaran maaya alla wuxuu leeyahay way khasaareen marka kuwii qiyaamaha beeniyey way khasaareen mana hanuunsaneen wa yowma maalin yaxshuruhum alla uu shirinayo ka alla waaba iyagoo nagaanin ilaa saacatan saacado mina nahaari maalinta ka mida mooyaane yatacaarafuuna way isgaranayaan baynahum dhexdooda awalka adduunka si isu yaqiineen bay isu garanayaan qad khasira way khasaareen markaa marka la joogo aladiina kuwii kadabuu beeniyey biayla rabbigooda la kulankiisa allahooda la kulankiisa ku beeniyey way khasaareen wamaa kaanuu ma aanay ahaanin muhtadiina kuwa hanuunsan waimaa nuriyanaka haddaan ku tusino nabiyulaahi maxamedow bacda aladii kii qaarkii naciduhum aan u yabahno ciqaaba aw natawafayanaka aan ku oofsanno intaanaan weli ciqaabta ku ridin fa ilaynaa xagga iyagu marjicuhu makaanu noqodkoodu ahaaday uma allaahu alla shahiidun wuu og yahay calaa maa yafcaluuna waxay samaynayaan nabilahi maxamed waxaa lagu yidhi adoo googjooga hadday ciqaabtu ku dhacdo oo ishaadu qabowsato waa sax haddii lagu oofsado isagoon weli ciqaabtii ku dhicin alla unbaa la xisaabtami og waxay samaynayaan wey adi xisaabtooda kuma saara waimaa nuriyannaka haddaan ku tusinno bacda aladii kii qaarkii naciduhum aanu yabahno ciqaabta ahaa ood goobjoog aw natawafayanaka aan ku oofsanno oon ku kaxayno fa ilaynaa xagga iyagu marjicu makaan noqodkoodu ahaadayo anigaa la xisaabtamay ama joog ama ha jooga uma allaahu alla shahiidun wuu og yahay calaa maa yafcaluun waxay samaynayaan walikulli ummatin ummad walba waxaa u sugnaaday rasuulun rasuul faidaa jaaa markuu yimaado rasuuluhum rasuulkooda qudiya baynahum dhexdooda waa la kala xukumi bilqisi si wahum iyagana laa yulamuuna la ulmi maayo qiyaamihii baa la joogaa ummad walba rasuulkeedii baa u iman oo ku markhaati kici ummad walba rasuulkeedii nabiyulaahi maxamed uu inoo markhaati kici waxaa weeye inugu markhaati kici maayo inoo markhaati kici wixii ahlu tawxiida wuu u markhaati kici marka allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ummad walba rasuulkeedii bay leedahay rasuulkeedu markuu u yimaado xukunkii wuu dhacaya oo nabigaasi markhaati kaco walikulli ummatin ummad la arka waxaa u sugnaaday rasuulu rasuul faidaa jaaa markuu yimaado rasuuluhum rasuulkoodu qudiya baynahum waa la kala xukumi bilqisti si caadilnimo ah wahum iyagana laa yudlamuuna la dulmi maayo oo khayraad ay leeyihiin laga dulmi maayo shar ayna lahayna la dulsaari maayo wayaquuluuna waxay dhihi hadda adduunka markay joogaan mataa hada alwacdu ballanqaadkaasi waa goorma qiyaamadan aada sheegeysaan waa goorma in kuntum haddaad saadiqiina kuwa run sheegi nabiyulaahi maxamed iyo saxaabadiisay saa ku leeyihiin ummad walibana nabigoodii sidaasay ku lahayn yaquuluuna waxay dhihi mataa waa goorma haada alwacdu ballanqaadkan qiyaamahan aada sheegeysaan in kuntum saadiqiina haddaad run sheegeysaan qul waxaad ku tidaa baa layidhi nabiyulaahi maxamedo laa amliku ma hanan karo ma milkii karo linafsii naftayda daran wax dhiba oo kama celin karo walaa nafcan waxtarna uma hanan karo ma siin karo ilaa maasha allah wuxuu alla doono mooye wixii alla isiiye mooye iyo wixii durihe alla iga xijaabo mooye anugu waxaa naftayda u tarayaa ma jirto likulli ummatin ummad walba waxaa usugnaaday ajalun muddo idaa jaaa markuu yimaado ajaluhu muddadoodu falaa yastakiruuna kadib dhici maayaan saacatan qadra saacati saacadu hale walaa yastaqdimuuna kana horumari maayaan eh, waxay yidhaahdeen goorma waxaanaad sheegaysaan dhacayo markaa nabiga waxaa la yidhi waxaad u sheegtaa adigu dhib inaadan iska difaaci karaynin oodan naftaada ka celin karaynin nafcina soo jiidan karayn ilaa wixii alla kula doono mooyaane ummad walibana mudday leedahayo aniga waxaan eh, dhici dooneed weydiinaysaan kama warhayaba laakiin muddadii la dhaafi maayo habeen waxaan xusuusanahay xamar sheekh aan ag fadhiyayoo gobolkeenan u dhashay suuradan ku jiray aayaddan wuxuu awal soo dhihi jiray awliyada iyo waa la bari karaa iyo ambiyada iyo waa la bari karaa buu awal soo dhihi jiray aayaddan waxaa ku taala nabiyullaahi maxamed waxaad u sheegtaa waxna inaadan tari karin waxna dhibi karin marka uu laqbayn kari waay sheekhi aayadii ila isagoo awal sidaas soo yidhi inuu fasiro wuu diiday allah huwa araxmaan huwa araxiim asmaa intuu taxay wi waxaan suuradda aan ugu xeel dheeraaday sharaxeeda ku tusin mayso axbaabta ilahay inaan la bari karan bui sheekh cajiib bay ahayd qul waxaa tidha laa amliku linafsii darra walaa nafcan naftayda duriya nafci toona uma hayo kamana celin karo ilaa maa shaa allah alla wuxuu doono mooyaane likulli ummatin ummad walba waxaa u ahaaday ajalun muddo idaa jaa ajaluhu muddadoodu markay timaado falaa yastakiruuna ka dibdhici maayaan saacatan qadra saaca saacad qadarkeed walaa yastaqdimuuna kana horumari mahayaan qul waxaa tiraa ara'aytum bal warrama in ataakum hadduu idiin yimaado cadaabuhu alla cadaabkiisii fayaatan habeennimo aw nahaaran maalin maadaa sheegeebay yastacjiluuna dadejisanayaan minhu xaggiisa almujrimuuna dembiilayaashu haddii sideedaba maalin ama wixii alla uu sheegaya ee cadaabku ka mid yahay hadduu idiin yimaado maxaad tigsanaysaan oo hamunoo yimaada dhihaysaan ila xaaladii way dhammaatay markaa waad baaba'aysaan wey xaaladii way dhammaatay wax laisweydiiya male qul waxaa tidha ara'aytum bal warrama in ataakum hadduu idiin yimaado cadaabuhu alla cadaabkiisu bayaatan wakti habeena aw nahaaran wakti maalina maadaa shaygeeba yastacjiluuna dadajisan minhu shayga xaggiisa almujrimuuna dambinayaashu uma idaa maa waqaca umadu bacdinimay ku tusin idaa maa waqaca bay ka dhigan tahay uma idaa maa waqaca markuu dhaco ee cadaabku dhaco yaad aamantu bihi rumaynaysaan cadaabku inuu jiro iyo qiyaamadu marka markaa rumaynaysaa waxba idiin tari maysa markaa uma idaa maa waqaca ma markuu dhaco cadaabki iyo waxa laidin ballan qaaday yaad aamantum bihi rumaynaysaan alana ma haddaad rumaynaysaan walaal qad kuntum aad ahaydeen tastacjiluuna kuwa dadejisan jira bihiisa munoo yimaaday ciqaabta maa la keenay idinkoo dhihi jiray hadday ciqaabtu timaado markaa rumayntii maxay idin tari wey waxba waxba idin tari meesha alaana ma haddaad aamantum rumaynaysaan walaal qad kuntum aad ahaydeen tastacjiluuna kuwa dadejisa bihi ciqaabka iyo cadaabta qul waxaad ku tiraa tii hore weyn ara'aytum in ataakum cadaabuhu uma qiila waxaa lagu yidhi liladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey duuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi kuwaaridda cadaabkeeda hal tujzawna miyaa laidin abaalmariyey ilaa maa shay mooye kuntum aad haydeen tagsibuna kuwa kasbada markii meeshii la tago oo hadday rumeeyaan dee waxba u tari malaa'igtii baa ku dhihi cadaabkii waa kan laidin sheegaya dhadhamiyaa la dhihi cadaabkii bay dul taagan yihiin dhadhamiyaa la dhihi cadaabkii waa kan dhadhamintu yani jidhku waxbuu dhadhamin markii la taabsiiye cadaabka waa dhadhan uma qiila waxaa lagu dhihi liladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey duuquu dhadhamiya cadaab alkhuldi ku waaridda cadaabkeeda macnaha cadaabka lagu waarayo hal tujzawna miyaa laidinka abaalmariyey ilaa maa shay mooye kuntum aad haydeen tagsibuuna kuwa kasbaday wax kale idinka abaal ilaa bimaa kuntum tagsibuun waxaad kasbateen m wax kale laidinka abaalmariyey markii cadaabka laidin keenay wayastanbiuunaka way ku waraysan way ku cilmi weydiin axaqun maxaqba huwa cadaabkaasi iyo qiyaamuhu maxaqba saasay ku dhahaya qul waxaa tidhaa i nacam war rabbii baan ku dhaartayn inahu cadaabku laxaqun xaq weeye wamaa antum idinkuna ma tiidin bimucjiziina kuwa alla cajiisgelin karayo ka baxsan kara ma tihidin saddex aayado laba aayadood oo kale iyo aayadan baa isku nooc aho nabiga dhaaran la yidhi in cadaabku dhacayo ciqaabtu dhacayso waqaala aladiina kafaruu laa ta'tiina asaaca qul balaa warabbii lata'tiyanakum caalim alhayb waa suuratu saba aayadda saddexaad aayadda kalean suuratu taqaabun aayadda toddobaad zacama aladiina kafaruu an lan yubcasuu qul balaa warabbii latubcasuun iyo aayadan saddexdaa goor baa nabiga la yidhi dhaaro wayastanbiuunaka way ku waraysan axaqun maxaq baa huwa cadaabku maxaq ba yani ma wax jiraa wey qul waxaa tidhaa i nacam war rabbii baan ku dhaartay inahu cadaabku laxaqun xaq weeye jira wamaa antum idinkuna ma tiidin bimucjiziina kuwa la cajiisgelin kara ma tiidin walow ana likulli nafsin naf la arka kulligeed oo dalama dulmi samaysay hadduu usugnaan lahaa maa fi lardi ardada waxa ku jira laftadad bihi way isku furan lahayd waasaru nadaamata qoomamaday hiraysan waa kuwii madaxda ahaa lamaa ra-w lcadaaba cadaabka markay arkaan waqudiya baynahum waana la kala xukumi bilqisti si caadilnimo ah wahum iyagana laa yudlamuuna la dulmin maayo haddii qof daalim ah oo cadaab u waajibay waxa adduunka joogo oo dhan hadduu milkigiisa ahaan lahaa wax waa madaxdii baa layidhi kuwan ay duubsadeen yayna dee hadalka oo yar xishood baa jira malaha markaa wakti waxoogay waa lagu sii socda hoos bay uga sinaysanoo yan kuwan idin maqlin bay leeyihin laakiin marka dambe wax wal fasilmaan wax walba waa lagu wada hadli way walow anna likulli nafsin naf kasta kulligeed dalama dulmi samaysay hadduu u sugnaado maa fi lardi ardada waxa ku sugan laftadad bihi waa isku furan lahayd wa asarru nadaamata qoomamaday siraysan alla maxaan sidan u yeelay lamaa ra-w lcadaaba cadaabka markay arkaan waqudiya baynahum dhexdoodana waa la kala xukumi kuwii la raacayay iyo kuwii raacsanaa bilqisti caadilnimo wahum iyagana laa yudlamuuna la dulmi maayo marna khayraaday leeyihiin laga dilaali maayo alaa ina lilah alla waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan waalardi ardada waxa ku sugan allah baa iskale alaa ina wacdallaahi alla ballanqaadkiisu xaqun dhab weeye walaakina akarahum badankood laa yaclamuuna ma oga macnaha marka la yidhaahdo allah samaawaadka iyo ardada leh ilaah caabudle ina leeyah waa ka samadii ardada abuuray wax kale ood caabudaan ma jiro kaasaana xukunka haya wax walba kaasaa samaynaya subxaana wa tacaala alaa ina lilaahi alla waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan waalardi ardada waxa ku sugan alaa ina wacdallaahi alla ballanqaadkiisu xaqun dhab wey walaakina akarahum badankood dadka laa yaclamuuna ma oga huwa alla yuxyii ka nooleeya weeye wayumiitu ka dila wey weli xaggiisaa turjacuuna lidiin celin ka waxna dila waxna nooleeya waa allah maxkamadiisiina waa tegaysa isagaa ilan idin xukume qof waliba maxkamadaa waxaad la tagto adigaa garan hadda kasii fikir waxaad la tegi lahayd camalkaagaa lagu weydiin cumrigaaga maxaad ku baabaysoaa lagu weydiin marka haddaad shay bidca tiada waxaasaan samayn jiri waxaan samayn jiray dee kaa socon mayso waxaa kaa socon oo wixii sharci ahaa ee nabiyullahi maxamed waddadiisa ku haysay huwa alla yuxyii ka nooleeyo weeye wayumiitu ka dilo weeye waileyhi xaggiisaana turjacuuna laidiin celin yaa ayuha nnaasu dadkiio qad jaa-adkum timid mawcidatun wacdi min rabbikum rabbigiin xaggiisu idinka yimid iyo wa shifaaun caafimaad limaa fi suduuri waxa quluubta ku jira caafinaya oo shakiga iyo waswaaska ah iyo wahudan hanuun iyo waraxma lilmu'miniina buu hanuun iyo raxmadba u yahay war dadkiiyo ha fududaysanina xagga alle waxaa idinka yimid wacdi iyo waxusheeg iyo waanin iyo qalbigiina waxaad ku caafimaadda leh waswaasku idinka bel jihaad aad u socotaan baad garanaysaa hudan iyo waraxma waa qur-aanka iyo islaamnimadii ku camalfalka weyn lilmu'miniina buu u yahay waxaa mu'miniinta si gooni a ah loogu sheegay iyagaa ku intifaacaya kuwa kale laftooda wuu u ahaan lahaayeen de way ka jeetadeen way ka tageen yaa ayuha naasu dadkiiyo qad jaaatkum waxaa idiin timid mawcidatun wacdi min rabbikum rabbigiin xaggiisu ka yimid iyo wa shifaaun caafimaad limaa fii suduuri quluubta waxa ku jira caafeeya oo waswaas iyo shaki iyo nifaaqa iyo wahudan hanuun wadadii cad laydinku ridayo iyo waraxmatun raxmad lilmuminiina qul waxaa tidhaa bifadlilaahi ilaahay fadligiisa wa biraxmatihi fabidaalika waxaa falyafraxuu dadku ha ku farxaan huwa faraxaasa khayrun khayr badan mimaa yajmacuuna waxay ururinayaan ama huwa waxaa ku farxa laleeyahay qur-aanka iyo shifada iyo caafimaadka yaa khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna waxay ururinayaan waxaa aada la yaabo leh dadka mawliidka akriya dad fara badanoo waxaan arkay aayadan daliishanaya aayadana mawliidka u daliila bay yidhaheen fabidalika wabiraxmati falyafraxuu daalikadanu horta xaggee u noqon ishaaradanu ishaaradan waxay u noqon qur-aanka la soo dejiyey iyo wacdiga iyo raxmadda waxaase ishaarada u noqon marka ishaarada markii wacdiga iyo qur-aanka ku farxa laleeyahay ma nabiga dhalashadiisii ku farxa waxaan inagu aynu aqrino mawliidkii nabiga horta ma aha waxaan dadkeenu aqriyo waa xaflad iyo kitaab la aqriyo wey xafladdu waxay bilaabatay saddex iyo zaaid dowladdii cubeydiyiintahayd ee masar iyo xukumi jirtay ee madaxdeedu gaalada ahaaye iyo xafladda samaysay saddex masaley uga dan lahaayeen inay masiixiga ku daydaan iyo inay xoolo ku urursadaan inagu xoolaba kuma urursanne iyo maadaama ay gaalo yihiin ay xukumaan inay isugu tilmaamaan inay nabiga jecel yihiin saddexda masle ka lahay kitaabkan la akriyo ee mawlidka la yidhaah lix boqol iyo dhowr iyo toban sano kadib baa kitaab mawlidaho la qoray u horeysay abulkhaaab ibnu duxya nin layidha reer masara qoray kitaabka waxaa la yidhaahdaa atanwiir fii dikri mawlidi lbashiir nadiir isaga wuxuu ugu talagalay siiro in lagu wardiyo sida qur-aanka uguma talagelin marka in yaroo kaleaan baraarujin mawlidkii nabiga kuwaasu ma aha ficilka facalo ah oo awalka wow ku leh mafcilkiisu adbilmatal walada mawlid dhalasho mawlid makaanu dhalasho mawlid zamanu dhalasho zamanka nabigu dhashay shan boqol ko iyo toddobaatan bisha abril labiyo labaatankeediibuu dhashay miilaadkii nabi ciise yuu dhashay lix boqol iyo tobankiina waa la diray mawlidkii zamanka aha waka mawlidkii makaanka ahaa markaad maka joogto aada xaramka joogto guri halkaa ka muuqdo subxulxajuun meel la yidhaahdo jabalo abuu qubaysu saa madaxa u saaro gurigaasu ku dhashay baana lagu yidhi oo hadda waa maktab gurigii mawlidkii makaanka ahna waka dhalashadii waxaa dhalay nabiga cabdullaahi cabdimualib binu haashim binu cabdimunaaf binu qusay binu kilaab binu mura iyo aamine bintu wahab binu cabdimanaaf binu zuhra binu kilaab kilaabkaasa isugu iman dhalashadiisii wataasoo dadkaasaa dhalay makaankuu ku dhashayna waa maka zabankuu dhashayna waa shan abril labayo marka kan xaguu mawlid ka noqon xafladu mawlid miya noqon mawlid ma aha xafladu waana sidaa inta aan kaga baxno marka bifadlilaahi ku farxa waxaa laleeyahay waa wacdiga iyo waxa lainoo soo dejiyo wey qul waxaa tidhaa bifadlilaahi alla fadligiisa iyo wabiraxmati raxmadiisa fabidaalika shaygaa falyafraxuu ha ku farxeen dadku huwa waxaa la soo dejiyey ee khayraadka ah yaa khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna waxay ururinaya adduunyada ah qul waxaad tidhaa nabiyullahi maxamed ara'aytum bal ka warrama maa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey lakum idinka oo min risqin risqi ah ufajacaltum aad ka yeesheen minhu bacdahu minta tabciidyadihi waa ismi fajacaltum aad ka yeesheen minhu bacdahu qayb ka mida xaraama wabacdahu qaarkiisa kalena xalaalan aad ka yeesheen qul waxaa tidhaa allaahuma alla adina lakum idiin idlay oo sidaa yeela idin yidhi am cala allahi mase alla taftaruuna ku been abuuranaysa bal waxaad ka warantaan ood ka warbixisaan ood ka jawaabtaan risqigan alla soo dejiyey ee qaybna waa xaaraam idinku aad wada xalaal yahay ma allah baa idiin idinoo sidaa yeela yidhi mase idinkaa ku been abuuranaya idinkaa ku been abuuran lagama jawaabi kara nin bidci masalada uu daliishanay kama jawaabi karo waa wax la ogaaday wey hadda miyayna fiicnayn haddaan nin tidhaa war waxan waa bidcinimo hadda miyayna fiicnayn buu ku dhihi maxaa diidaya aayad keen aayad keen hadda waxaan kuwa ku idhi masalay jaadka jaadkaan idhi waa xaaraam aayad keen bay idhihin sigsiga in masjid laga dhiso lagusugu yimaado adu aayad keen hadde caamnima soo geli moogtahay masaajid hala dhiso alla hala cabuday jirtiga soo geli laakiin aayad hoos jigtiga ule ma jiro marka qaadkuna wuxuu soo geli khabiiska la xaaraameeyey buu soo geli laakiin aayad saad carab ku dhafan ma jiro qul waxaa tidhaa ara'aytum bal ka warrama maa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey lakum idiin soo dejiye oo min risqina ofajacaltum aad ka yeesheen minhu bacdahu qaarkii xaraaman wa bacdahu alaakhar qaarkiisa kalena xalaalan aad ka yeesheen qul waxaa tidhaa allaahuma alla adina lakum idiin idnay am amase cala llahi taftaruuna ma allaad ku been abuuranaysa balkaa warama kama jawaabi karaan wamaa danu ladiina kuwii malhoodu muxuu noqon yaftaruuna ku been abuurtay cala llaahi alle alkadiba been yowma alqiyaamati marka qiyaamaha la tago kuwa alle ku been abuuran jiray markay noolaayeen mustaqbalkooda talo muxuu noqon allahu akbar waa mustaqbal adag weyn waxaa loo dhiibi kitaabkiisa iqra kitaaba waxaa wax khayraadihina kuma yaalo haye meel u ka camale markaa wax u kaalmayna ma jiro waa istifhaam lala yaaban yahay wamaa danu ladiina kuwii malahoodu muxuu noqon yaftaruuna ku been abuurtay cala allaahi alle alkadiba been yowma alqiyaamati qiyaamaha marka la joogo malahoodu muxuu noqon allahu akbar in allaha alle subxaanahu wa tacaala laduu fadlin fadli axadu saaxiiba weeye cala nnaasi dadka walaakina agarahum badankood laa yashkuruuna kuma shukriyayaan aayaddu waxay tilmaamaysaa iyagoo dembiilayaala oo alla caasiina yo alla ciqaabta ka dibdhigaya alla ciqaabta ka dibdhigi inay toobo keenaan yaa loogu kaadinaya inay bal iswaansadaan baa loo kaadinaya waa ilaahay nicmo ina siiya aan ku shukrino marka ilahay ciqaabta aan inagu soo dadejinin ha lagu shukriyo in allaha alla laduu fadlin fadli axadu walaakina akarahum badankood laa yashkuruuna kuma shugrinayaan wamaa takuunu ma ahaatid nabiyullaahi maxamedu fii shanin xaalad wamaa tatluu ma aqridid minhu kitaabka xaggiisa min qur'aanin qur'aan kama aqridid walaa tacmaluuna ma camal fashaan min camalin camal ilaa ood camal fashaan ood qur-aan aqridaan kunaa waxaanu nahay calaykum dushiinna shuhuudan kuwa ogo arka id waqti tufiiduuna aada dhex gelaysaan fiihi camalka minhu min alkitaabina waa la yidhaah minhu min ashanina waa la dhihi karaa labadaba waan dhihi karaa bal shanida aan ku dayno nabiyullaahi maxamedow ma aqridid xaal adigoo ku jira qur-aanka wax ka mid a ma camal fashid camal ilaa waan arkaa buu alla leeyay wamaa takuunu ma ahaatid nabiyullahi maxamed fii shani shanidu xaaladaha hadda shanigeenu ku jirna waan fadhinaa fii shanin xaalad wamaa tatlu ma aqridid minhu min ashani shaaniga aad ku diyatiisa xaggiisa min quraan wax quraan ma aqrin marka minhu markii shaaniga loo celiyo fiihi bay noqon wama tatulu ma aqrin minhu fiihi shaaniga dhexdiisa min quraan wala ta'maluna ma amal fashan min amalin amal illa od amal fashan od quraan aqridan oo shaani ku jirtaan kuna waxaanu nahay buu alla leeyahay shuhuudan kuwa arka calaykum dushiin id waqti tufiiduna aad dhex gasheen fiihi fil amal aad dhex gasheen wama yajubu kama qarsoona can rabbika rabbigaa min mihqaali daratin qudhaanjo wasankeed oo fil ardi dhulka ah walaa fi samaai walaa asqara wax ka yarina kama qarsoona min daalika kaa walaa akbara wax ka weyn ilaa fii kitaabin buu ku sugan yahay mubinun cad ilaa laakina fii kitaabin marka ilaadu waa muqadec allah wuxuu leeyahay alla wax ka qarsooni ma jiro oo mihqaalu darre la eg oo ardadii samad joog wax ka yari wax ka weyn ilaa laakina fii kitaabin buu kusuganya mubinmaxfuudka waxu weliba loox maxfuudku ku diyaarsan yahay alla subxaana watacaala siduu u tasarufi ee u qaybin isagaa yaqaana risqigiisa inta khalqi noola jirta axad keliya risqigiisa laga iloobi male daliil cad baa inoo jira roobka oo kale qof walba meeshiisu roobka ugu tegi qof walba risqigiisu halku jooga ugu tegi allah wuxuu leeyahay wamaa yaczubu kama libasana kama qarsoona can rabbika min mithqaali darasin quraanjo wasankeed fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaai walaa asqara wax ka yarina ma jiro min daalika quraanjada walaa akbara wax ka weyna ma jiro ilaa laakina fii kitaabi buu ku sugan yahay mubiinun oo cado aan qarsoonayn oo khaldanayn allah subxana wa tacaala